بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد نبي حوري صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كل مما يه شح بخيلمية قعنذي iyo wa iimaanu alla rumayn fii qalbi rajulin waaxidin ruux qalbiga ku kulmahaya haddii shuxi lagaa helo waxaa weeyaan iimaan baan qalbigaada ku jirin haddii iimaan fiican qalbigaada laga helana shuxigaa ka baaba'aye shuxigu waa ka sii daran yahay bukhliga waa inaadan waxba bixinin oo waxbixinta adugu laguu kari waayo dadkii wax bixin lahaana aada khayr maanac ka noqoto oo istaagto ood balaayo ku akhrido walaa yajtamicu ma kulmaan gubaarun habaas iyo boodh fii sabiili illaahi jidka alla kugu gaadhay iyo wadukhaanu jahannama jahannamo qiiqeedana kuma kulmaan fii wajhi cabdin ruux muslima wejiga kuma kulmaan wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan fii qalbi cabdin addoon qalbigii kuma kulmaan dadka buuqaya bannaanka codka naga yaraya ku dhashay maxamed wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan fii jawfi mri'in ruux muslima calooshii kuma kulmaan yacni dukhaanu jahannama ciyaadan bilaah iyo qubaar iyo boodh kuu gaadhay alla dartii ma kulmaan ruux muslim wejigii ma wada qabtaan ile habaaskii boodh wejiguu kaa qabanaya ama qalbigiisa kuma kulmaan wixii waad laqaysa habaaskii ama fii jawfi mri'in ruux muslima laabtii iyo xabadkii iyo boggiisa wa fii lafdin fii mankhiray mankharay muslimin ruux muslima sankiisa kuma kulmaan mankhiraynku waa tatniyatu mankhar waana sanka dulkan wey dulkiiba mankhar baa layihahdaa ila habaasku iyo boorku sanku kaa galaya afku kaa galaya wadakar xadiidkaas xadiid saxiixa weeye sunanka ku yimaadaa axmed iyo nasaa baa soo saaray xadiid sugan wey wadakar imaam axmed raximah اllahu tacaala wuxuu sheegay isaguna fii musnadi wuxuu ku sheegay qaala nabigu uri sal ly slam man ikbara ninkay bowdhowda qadamaahu labadiisa adin ay bowdhoobaan fii sabiili illaahi ilaahay jidkeeda saacatan hal xilli oo min nahaarin maalin ka mida fahumaa xaraamun cala naar fahumaa labadii gomadood iyo labadii adin xaraamun cala naar ay mamnuucataani min annaar naarta alla ka xarimay inay galaan ilaahay waa ka xarimay xadiidkaasna sa saxiix weeye axmed baa soo saara iyo ibn xibbaan wadakara wuxuu sheegay axmed canhu can اnabiyi sal ا ly slam annahu qaala inuu yidhi laa yajmacu allahu alla ma kulmiyo fii jawfi rajulin ruux muslima xabadkii gubaaran ilaahay kuma kulmiyo habaas iyo boodh u gaadhay fii sabiili اllaahi wa dukhaana jahannama iyo jahannama mxuu ahay qiiqeeda qiiqa jahanname iyo boodh alla dartii kuu gaadhay kuma kulmaa ruuxa muslimka ah waman ikbarad ninkay boodhowdo qadamaahu labadiisa adin fii sabiili اllahi jidka ilaahayna xarama allahu allah ka xarima saa'ira jasadihi jidhkiisa intiisi kale calaa naari naatu rabbi ka xarimaa waman saama ruuxii sooma yowman maalin fii sabiiliillaahi jidka alla ku sooma baacada allahu allaa fogeeya canhu xaggiisa annaara naarta iyo cadaabka ciyaadan billaah masiirata alfi sana kun sana in loo socda rabbi kaa fogeynayaa masiiradaasoo liraakibi almustacjili ninka gaadiidka saarana degdegaya u ahaatay nin gaadida saaran degdegaya oo faras kicin kun sano meeluu u socdo intuu u socdo in leegba naarta lagaa fogeynaya idan naarta hadii lagaa fogeeyey inaad gashaade la sugi mahayo weeye ilaahay subxaanahu wa naarta naga fogey waman jurixa ruuxi la dhaawaco jiraaxatan dhaawac fii sabiili illaah jidka ilaahay lagu dhaawaco ay dhaawac markaa uu gaadho khutima lahu waxaa lagu gunaanadaa lagu timbareeyaa bikhaatami shuhadaai shuhadada istaamkoodii baa ku dhacahaye dhaawac baa gaadhay jidka ilaahay baa dhaawac ku gaadhay mana dhimanin dhaawic asaga waa ka kacay waa bogsaday tiimbara waxaa lagu dhufanhayaa inuu shahiid yahay tiimbarihii shada lagu dhufan jiraa lagu dhacay asagu lahu nuurun yowma alqiyaama lownuhaa lownu zacfaraan wa riixuhaa riixu lmiski yacrifuhu biha alwaluuna walaakhiruun lahu waxaa jurxigu u ahaada weeye nuurun yowma alqiyaama maalinka qiyaamo meeshii dhaawaca ka gaadhay haba bogsada hadduu doonee nuur baa ka kacahaya lownuhaa boogtiiyo dhaawicii midabkeedu waa lownu zacfaraan zacfaraanka midabkiisi wey oo xagga midabka dhiig ahaan baa meeshii ka soconaya laakiin carafteedii udugeedu lala yaabay wey wa carafteeduna waa riixulmiski waa dhiig carfahaya sidii miski oo kale yacrifu waxaa ku garan ruuxa muslimka ee dhaawaca alla dartii uu ku gaadhay bihaa biljaraaxati waxaa ku garanaya alwaluuna muslimiinta hore ee horeysay iyo walaakhiruun muslimiintoo dhan iyo dadka meesha taagan iyo aadamahoo dhan baa ku garan alawaluuna walaakhiruuna min annaas ninkaasi dhiigga uu ka socday dhiiggiisu xagganna uu carfahayo waa nin ilaahay dartii loo dhaawacay oo jaraaxo u gaadhay fii sabiilillaahi baa loodhanhayaa waa lagu garan ilan ruux kasta calaamaddii baa laga muujinhayaa ninkii xumaan lagu ogaa dadka dembiyaha waaweyn gala qaybo ka mid a astaamo khaas ah baa alla ku samaynaya subxaanahu wa tacaala sida qolyaha ribada cuno oo kale iyo muxuu ahaaye waxay qabaan iyo diinta aan ka run sheegin iyo wixii la halmaa dadka dadka xanta iyo sunaada iyo calaamado lagu garto dadkii ballamaha ka bixi jiray ballanfurka iyo calaamad lagu garto alla ka muujinaya oo facshiraada dadka ahlu khayrka ana in badanoo ka mid a ah ilaahay subxaanahu wa tacaala calaamad buu ka muujinhayaa wayaquuluuna waxay odhan doonaan dadku odhanayaan maalinkaa qiyaamo fulaanun hebel calayhi waxaa saaran oo ku yaala taabicu shuhadaa'i shuhadada islaamkoodii iyo tiimbarahoodii shaambadii iyo tiin barihii shuhadadaa ku dhacay hebe waman qaatala ruuxii dagaalama fii sabiili illaahi jidka ilaahay ku dagaalama fuwaaqa naaqatin hal xiskinteed wajabad lahu ljannatu janna u waajibaysa xadiidkuna xadiid xasana wey axmed iyo waxaa soo saaray keyrkii shawaahid badanna waale minha xadiidu mucaad bnu jabal cinda alxaakim ibni xibbaan bisanadin xasan marka xadiidku waa xasanun bishaahidayhi laba shaahida uu leeyahay yaa sii xoog badanoo markaa aada u taageeraya shawaahid badan kale waa le lakin xadidka mucaad xadiid kale baa aada ugu makhaati kacahaya xadiidku waa sugan yahay wadakara wuxuu sheegay ibnu maajah canhu can irasuuli salى اllahu عalيه wasalam annahu qaala inuu yidhi man raaxa ruuxii caraaba rawxatan hal caraabo fii sabiili اllahi buu galab ku caraabay weerar iyo gurmad buu galay kaana lahu ninkaa muslimka waxuu u ahaanaya bimili maa asaabahu min algubaari miskan ywma alqiyaama maalinka aad carowda weerarka aad gashay wixii habaas iyo bowra ku gaadhay cadar jannaa lagaaga dhigahaya jannada cadarkeeda udugeeda lagugu badali kaana lahu liraa'ixi almujaahidi اlmuslim waxa u ahaanaya bimili maa asaabahu wixii asiibay ee gaadhay oo meelkhubaari habaas ama boor kale ah miskan cadar baa loogu badalahaya yowma alqiyaama waana xadiid xasan isaguna ibn maaja bayna ku maray fii kitaab اljihaad wadakara axmadu axmed wuxuu sheegay asaguna raximah اllahu tacaala fii musnadi wuxuu ku sheegay canhu can الrasuul salى اllahu alيه wasalam inuu yihi maa khaalada ma dheehin ma dheeho qalba mrain qalba mri'in rahajun rahajun fii sabiili اllahi ilaa xarama allahu calayhi الnaar maa khaalada ma dheeho qalba mri'in ruux muslima qalbigii rahajun habaas iyo boodh fii sabiili illaahi jidka ilaahay kuma gaadho ilaa hadduu ku gaadho xarama allahu calayhi naar ilahay baa naarta ka xarima hoosta muxaqiq wuxuu ku leeyahay rahajku bifatxi الra'yi wa sukuuni اlhaa'i waqiila bifatxiha ma bidakhili baطini اlinsaani min khawfin aw jazacin waana taqliid lxaafid tirmidi waana almundiri waa khata tafsiirka tafsiir jira ma aha tafsiirku shucayb sheegay wuxuu ku taqliiday alxaafid almundiri fii kitaabi atarhiib watarhiib sawaabkuna waa rahajku waa algubaar khawfna ma aha jazacna ma aha maa bidaakhil insaani wixii cabsi ama argaxi ku yimaadana ma ahe waa habaaska iyo ee boorhka ku gaadho weye alrahaj hunaa bifatxin aw muxuu ahaayey bisukuunba waxaa wey waa algubaar algubaar w saasaana alxaafid annaaji wuu tilmaamay waa sina nihaayaha ku qoran hada huwa sawaab ayb taqriibka laguma guuleysta aad ilaal weliga maa khaalada qalmri'in rahajun habaas iyo boorh ma gaadho qalbi muslim ilaa xarama allahu calayhi naar marba haddii ilaahay jidkiisu habaas iyo boor kugu soo garay ee dagaal adoo dagaalamaya culmaduna fii sabiil lah hadii la idlaaqo waxay leeyihiin waxaa weeyaan waa aljihaad wاlqitaalu bالsayf wakadalika aljihaad marka qaraa-in iyo shawaahid iyo siyaaqaad kale in wax kale kusoo galaan waa laga yaabaa laakiin haddii la idlaaqo cinda aliطlaaq inamaa yansarifu ila اlqitaali fii sabiili اllah isaguna waa xadiid mxuu ahaay saxiixa wa qaala wuxuu subanuhu yidhi oo kale ribaatu yowmin maalin cimil dhufaysgalkeed fii sabiili اllaah khayru min addunya wamaa calayha ribaadku waa in gaalada aada sugto xabad ma ridaysid ma dagaalamaysid laakiin aagga dagaalka iyo jiidda hore furinta iyo meelaha cabsidu ay ka jirtaad ku sugaysaa xilligu lagu amri la inaad dagaalanto inaad gurmato inaad ka qayb qaadato halganka ribaadku markaa aad buu isagoon u khayr badan yahay waa nin heegan ah oo had iyo goor sugaya xilligii la amri lahaa ama cadow u iman lahaa ribaatu yowmin maalin mxuu cimalgalkeed fii sabiili illaahi khayrun maalinkaa keliya ka khayr badan min addunya wamaa calayha adduunyada ayaa waxaa dul jooga oo dhanba maalinkaasa ka qiimo badan waa haddii ad wax la qiimeynayo wey xadiidkuna de fii saxiix bukhaari waa garanaysaan waa hayrihi buu ku yimaadaa wa qaala wuxuu kaloo suubanuhu yidhi ribaatu yowmin wa leylatin habeen iyo maalin dhufaysgalkood ama gaala sugidun ama heegankood khayrun wuxuu min siyaami shahri wa qiyaami bil soonkeed iyo istaageed oo salaatuleyl la tukay taraawiix wa in maata ruuxii dhufayska ku jira ee heeganka hadduu dhintay mujaahidka ahaa jaraa calayhi waxaa u dureersanoo u socon camaluhu camalkiisa aladii kaana yacmaluhu wixii camal uu samaynhayey sadaqaad qur-aan akhris dikri allabari halgan iyo xabaduu rido diyaargarow wixii oo dhan baa kuu soconaya kaa go-i maayo ayb idaa maata bnu aadam inqaطca camalu ilaa min alaain ninkaa soo galahayo weeye waujriya waxaa loo dureerin oo loo socodsiin calayhi cala almuraabiti risquhu irsaaqadiisiibaa u soconoo jannada oga socon weeye markii la xabaalo wa amina wuxuu ka nabadgeli min alfataani munkar iyo nakiir kuwa wax fitneeya ee su-aalaha badan man rabuka wamaa diinuka waman nabiyuka maxaad qabanaysid maxaad ahayd munkar iyo nakiir ninkaas arki mahaya riwaayadda nisaa'i baa caddaysay kafaa bibaariqati suyuufi calaa nabi allow ruuxa mujaahidka ee shahiiday ruuxa shahiidka ah muraabidka maxaan loo weydiinayna su-aal baa la dad kale waa la su-aalahayaa fitnat اlqabri as'ila diyaar ah oo axad ka badbaadi ma jiro ilaa man raxima rabuhu ninkan muraabidka iyo shahiidka maxay uga badbaadahayaan nabigu wuxuu yidhi ninka shahiidka ah ee alla dartu u dhintay imtixaan dambe in laga qaado ma baahno dadkii nan kale su-aalaad u baahantihiin sim jim imtixaan in laydinka qaado oo imtixaanka ku baastaana aad badbaadaan haddaad baasi weydana aad dhacdaa laakiin ninkaa asagu adduunkaa imtixaan lagaga soo qaaday seeftii madaxiisa lagu qabtay ee walaawalaaca lahayd iyo aakihii la lisayay u istaagay u dhaqaaqi waayey isagoo diinka alla difaacahaya uuna ku dhintaba imtixaan ugu filanba nabigu imtixaankiisu ninka waxaa lagu soo qaday adduunyada kafaa bibaariqati suyuufi calaa ra'si fitna seef mogta wecweel nin fooda geliya nin saalan ma aha aaka lismahaya ee suu soo dhacayo nacladi ka duulayso ninkii fooda geliyey isagoo diinta alla difaacaya ee bunkada la qaaday ee saa ku shahiiday ninkaa imtixaan uma baahno dhiiggiisiibuu ku feermay inuu muslim yahay dhiiggiisiibuu ku feermay inuu ilaahay jecel yahay dhiiggiisiibuu ku feermay inuu nabi maxamed iyo diintiisa difaaca inuu muwaxid yahay alla ku xidhan yahay buu ku feermeeyey qad iyo inqaas iyo muxuu ahay daawo la mariya uma bahan ninka asaga ah wuxuu yihi ninkaa imtixaan baa laga soo qaaday intiina kale soo socda umina min alfutanna waa riwaayo kale qaal xadiika asaguna muslim baa soo saar adi saxiixa wey wa qaala suban wuxuu hi kullu mayitin ruux kastoo dhinta yukhtam waa la gunaanadhaya waa la af xidhi wey calaa camalihi camalkiisa waa xidhmahaya ila aladii maata muraabiطan fii sabiili اllaah allaahuma ruuxii asagu dhintay asagoo heegan ah oo dhufayska ku jira oo gaala sugahaya ninkaa asaga ah camalkiisa waa soconhaya maxaa jira ninkaas fainahu yanmuu lahu waxa u kordhahaya oo u kobcahaya camaluhu camalkiisi baa socon wuu un socdaa sida asagoo nool oo caamila oo ilaahay baryahaya ee wixiisa u soconhaya ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamadu ay istaagtoy dhacdo wayu'ammanu waxaa laga nabadgelin ninka muraabidka ah muraabidatu sidaa noqday fama baalu shiriid min baab alwlaa wey haddii muraabid heegan ku jiro oo dhintay ilaahay qaabka u maamuusay ninka asagu shiida warkiiba jooji weeye mafhuum muwaafaqa wuxuu odhan jiray wax ka daran wey wayuamanu ama qiyaas fi macna asli wixii loo yaqaanay bimacna asli wayuamanu min fitnat اlqabr qabriga fidnadiisa o dhan baa laga nabadgeeya su-aalo iyo qadaadur iyo cidhiidhi iyo qabri isku soo booda midna ma jira ninkaas wasci baa loo furahaya wayuamanu min fitnat اlqabr qabriga fidnadiisa waa laga aamin gelinhayaa abu daawud iyo tirmidi baa soo saray xadiidka iyo keyrkoodna ribaaطu ywmi fii sabiili اllaahi khayru min alfi ywmi fii ma siwaahu min almanaasil ribaau ywmin hal maalin heegankeed iyo dhufaysgalkeed fii sabiili lahi jidka ilahi lagu dhufayska ama heegan lagu noqdaayey khayrun waxay ka khayr badan tahay min alfi ywmin kun maalmood kun maalmood oo fii ma siwaahu meelo kale lagu heega mxuu a la joogay oo min almanaasil boos kale iyo goob kale goobo kale iyo meelo kale oo ajir laga helo ama khayr laga helo taagnayd waxaa ka khayr badan weeye le soo galahaye meelo kaloo taagnayd oo ama qiyaamleyl u taagnayd ama aad salaad u taagnayd ama inaad sadaqa bixisaad u taagnayd ama ummad inaad khayr u sheegto waxbartaad u taagnayd waxaa ka khayr badan ribaatu yowm ilan fii ma siwaahu min almanaazil waa cumuum laa takhsiisa fiih caam maxfuuda wey fii ma siwaahu min almanaazil khayr kastood meel kastoo u istaagto halkii maalin eed heeganka ahaydeed halgamaysay baa ka khayr badan weliba kun maalmoodo maalmaha kalea bay ka khayr badan tahay ribaadku marka nabigu fadaa'il kala duwan oo kala badan buu nabigu ku xidhay tanaa ka mida meelaha ugu yar ayb tanaa ka mida meelaha ugu yar culimadu waxay leeyihin marka ribaadkaa kala fadli badano midna waa cabsidaa zaa'id ah oo ruuxu khatar buu gelaya midna cabsidii baa yar mid saacaddii baa badan saacaddii baa yar dhibka meesha kala kulmaysaa kala weyn ikhlaaska ninka muraabidka iyo mujaahidka kala badan sidqogaa kala badan marka tafaawudka darajada wuxuu ka imanayaa tafaawutun fi sidqi walikhlaas iyo maalinka shidadiisa iyo dhibkiisa intuu leeg iyo cabsida kolba intay dhan tahay ilaahay subxaanaه wa tacaala nimanka hawshaa ku jirna ha u kaalmay ha barakeeyo inta taageersana jecella ah, ha ka dabageeyo <clears throat> wadakara bnu maaja radi alahu taaala anhu eh, raxima اllah tacaala canhu wuxuu sheegay canhu can nabiyi ka sheegay inuu yihi suubanuhu man raabaa ninkii heegan noqdaay laylatan hal habeen fii sabiili اlahi ilahay jidkiisa kaanat lahu habeenkaa wuxuu u noqonaya ruuxii muslimkaha ka alfi leylatan kun habeen oo siyaamiha maca siyaamiha wa qiyaamiha kun habeenoo soomanayd habeenkan istaagaysay bay laajir noqonaysaa xadiidkan dacfi baa ku jira sayna kusoo maray sunan ibn maaja waxaa kaloo faahfaashay saaxib anis asaari fii takriij alaxaadiid alwaarida fii fatxi اlbaari raqamka kun sagaal boqol soddon iyo sideed wa qaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigu yidhi oo kale maqaamu axadikum muqaamu axadikum midkiin joogsigu uu joogsaday fii sabiili illaahi khayrun min cibaadati axadikum fii ahli sitiina sana xadiidka asaguna kala bax wey muqaamu axadikum midkiin joogsi uu safka wax ka galay layn lagu jiray iyo aag dagaal lagu jiray baad dhex istaagtay hebel boos baad buuxisay wa mowqifu axadikum fii sabiili اllah fi اljihaad khayru maqaamka aad istaagtay booskan maalinka aad gashay iyo iyo meesha banaaneed buuxiso waxay ka khayr badan tahay min cibaadati axadikum midkin cibaadadiis soon iyo salaad iyo sadaqo iyo xaj iyo cumro wixii cibaada la yidhahdo oo dhanba ficliya qowliya baatiniya qalbiya ha kala qaadin fii ahlihi sitiina sana lixdan sano wixii cibaadadeed qabanaysay halkaa mawqifeed istaagta baa ka khayr badan lixdan sano yaaba gaadha hadi lixdan sano yaa cibaadaysa lixdan sano hadi nabigu wuxuu hi amaa tuxibuuna miyaydan jeclayn an ykfir allaahu lakum rabi idin dhaafo ma jeceshiin muslimiinay wa tadkhuluuna aljanna janna aad gashaan nabi allow ha waa jecelahay wey dembi dhaaf alla ma doonaysaan janna ma rabtaan haa jaahiduu fii sabiili illah tacliil wey jannada waxa lagu geli ee ilaahay ku dembi dhaafi waa aljihaadu fii sabiil lah amarkaas markaasi waa kaas sababkii sababkii lagu helaye sabab mxuu ahay dukhuul janna wa من قاتل روح dagaalama في sabiili illaahi fawaaqa naaqatin hal xiskinteed wajabad lahu ljanna janna u waajibta xadiid saxiixa weeye shawaahid badanna wuu leeyahay axmed baa soo saariya tirmidi shawaahid dhowrna waa ku yimaadeen saxaabo dhowrna waa ka yimaadaa riwaayaadka u badan laakiin waa min salaatihi fii ahli sitiina sana meesha cibaado laga idlaaqa xadiid kale sitiin buu idlaaqahaya maayo baabu xabli muطlq cala اmuqayd looma baahno markan oo kale xadiidka yidhi sitiina mxuu ah salaata axadukum sitiina sana iyo midkii cibaadada iska hor imaan mahayaan lannu caamka iyo khaaska waxaa laisku xambaaraa ama muطlaqa iyo muqaydka laisku xambaaraa cinda tacaarud cinda tacaarud laakiin tacaarud ma jiro xukumkii caamkaa ee la sheegay cibaadada ahaa nooc kamida un weeye salaada gooni loo sheegay lifadliha baa loo sheegay ayib iyo qiimo badnantahay qiimo badan tahay acmaasha kanla ka xoog badan tahay salaadii lixdan sana aad tukanaysay iyo cibaadad kaleoo dhanba hal maalin ood mowqif buuxisay aag aad buuxisay ma ammaan dhan waa saacad yar oo aag laga dagaalamay aad qaybtada ka qaadatay baa ka khayr badan ayib saasaa loo jeedaa وذkر أحمد waana xadيiث صaحيixa asaguna وذakر أحمد أحمد wuxuu sheegay رضي الله taعالى عنه ذakر أحمد رحمه الله تعالى عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم من rاaبط في شhيء من سhواaxل المسلمين ثaلاثة أياaم أجزأت عنه رباaط سنة man rاaبطa ninkii heegan ku noqda فيi شhayءin شhay oo min sawaaxil mslim xeebaha muslimiinta meelaha xeebaha ah aag dagaal bay ahaayeen u badnaayeen hade waagi dambe nabiguna hadda inay noqonayso hawsha waa ogaa maxaa jira shaam iyo ciraaq oon la furanin iyo yaman oo muxuu ahaay si fiican u wada islaamin ba nabigu wuxuu sii xadiday meelahay ka soo xajin lahaayeen iyo miiqaadkii ay ka xarman lahaayeen buu sii caddeeyey marka hadduu xadiidku sugnaado nabiga sawaaxishuu ka sii hadlay wax culaysa ma laha man raabطa fii شhayءi min sawaaxil اmuslimiina ثaلaaثa أyaamin saddexa maalmood ninkii dhufays gala ee meesha hegan ku noqda أجزأت canhu ribaaطa sanatin hal sana dhufaysgalkeed maalinkaasa kaaga filan saddex beri baa kaaga filan لأnna sawaaxishu iyo xeebuhu meel dagaal ba-an bay ahaayeen iyo doome dheereya kasoo iyo zawaariq baa ka iman jirta muslimiintuna ku rafaadi jirin marka saddex maalmood oo aagga xeebaha aad ka dagaalanto ama aada heegan ku noqoto waxay ka khayr badan tahay sanad dhan dhufaysgalkii iyo muxuu ahayy ajarkiibay ku filan tahay xadiiku dacfi baa ku jira axmed baaso laakiin daciif wey sanad ahaan culummaduna hawsha aad bay u danayn jireen cabdillahi maalik raxmat tacaala caleyh intuu ka soo tegay khuraasaan oo muxuu ahay niman dayaalima lagula dagaalami jiray ayuu xeebaha shaam ka dagaa bayruud iyo dimishq iyo dhulkaasu ka dagaalami jiray iyo casqalaan iyo ayuu iman jiray oo inama nasaara laisku hayey markaas wuxuu odhan jiray laba xaalaan u imidoo xaaladda koobaad nimankaa kale in la dagaalane xagga afghanistan iyo iiraan xuduuddeeda aan isku hayno waa waaniyiin iyo majuus wey diinna ma haystaan waxaa iga ajir badan buu odhan jiray inaan la dagaalamo ahlu kitaabka yahuud iyo inaan ku halgamaan ka jeclahay mushrikiintan aan ku halgamo wataniyiinta maxaa jiraa layidhi ninkaan diin buba sheegan bu ninka diinta sheeganhaya allaan rumaysnahay ku haya nabi muusaan taageersanahay iyo ciisaan taageersanahay ku haya injiiliyo towrad baa lagu soo dejiyey xaggana kaafir bilaahi alcadiimka ah nabi maxamedna ku kufriyey ninkanaa fiican buu odhan jira in wakti lagu bixin jihaadkiisa leanna maxaa jiraale waxaan ka baqawdha caamada muslimiinta iyo waxaa la halmaala inay u qaataan baa nimanka inay islaan yihiin nimanka waxba noo dha ilahay xaggee jiraa cirka mumkinna mojle mxuu ah mid kasta maashaalla muslim wey muslim ma eh waa in maskaxda la harsado maskaxda in la harsado wey nimanka noocaasee beenta la taagan inaan ku halgamaan ka jeclahay buui inaan majuus wakti ku biciyo faaniyan sawaaxib muslimiin haddii laga soo galo buuri iiraan iyo afghanistan ma difaaci kara bu waa dhabar jebin meesha waa in meel la saaro ohan jiri rag badan baa sida awsaaci baa kamid ah bayruud sidina kaamila dhuf iskaga jira ka dagaalami jiray habeenkii maalinkiina xadiidka yeedhin jiray habeenkiina mxuu ahaayey sabka horageli jiray alimaam shaafici umka markuu qorahayy iskandariya oo masar ku taalla ayuu joogay oo habeenkiina umkuu qori jiray madhabkiisu horu tasxiixin jiray maalinkiina dhufays ayuu ku jiri jiray habeenkiina intii la bedelo ayuu yeedhin jiray alimaam albukhaari farabra meesha loo yaqaanay buu dhufays ka galay iyo khuraasaan nin caalima ah oo marka aan hawsha isku dayin ma jiro abu zurcat arasi baa ka ooyey waageda markuu dawaayeelay wuxuu ihi waxaan tegey khuraasaan oo waxaan tegey aag lix iyo toban goobood oo dagaal ka socday buu tilmaamay inuu maray wuxuu ihi intaan marahayo goobaha tegahayey jihaad ooma tegin buu hi laytan aan jihaad u tegi lahaa maxaa jiraa la yidhi wuxuu niman culumo oo muxadisiin oo waaweyn yaa aaggaa ka dagaalami jiray buu xadiidkan u doonan jiray buu dhalinyaro waa markaa isagu xadiid inaan soo yeedsado waxaan u tegi jiray buu hi muxuu ahay furmaha aagga dagaalka yaa jooga fuqahadii iyo culummadii iyo raggii xufaadii baa fadhiya ninkii xadiidu doonahayo waa inuu tago safka hore oo furinta tagoo ka soo yeedsado wadaadaha marka waagaan wareegahayey inaan xadiis yeedhsiga iyo aagga dagaal isku daraa fiicnayd buuran jira waagad waa caqlaysto waa cimilo culumu noqdo waxbuu fahmay markuu ka qoomeyey abuxaatim abu zuccat araasi marka culummadu safka hore iyagaa tegi jiray iyagaa dagaalami jiray axmed xambal baad arki iyo cali madiini oo kuleh iyo cabdiraxmaan mahdi marka la yihi man hum aطaa'ifa almansuura waxay dhahan wa ahlu اxadiiث in lam yakun ahlu اxadiiثi aطaa'ifa almansuura falaa acrifuhum ayib axad kale ma jiro maxaa yeele ahlu xadiid kaanuu yujaahiduun ahla gaswin wa jihaad dadka dagaalame ee halgama culummaday ahaayeen ayagaa halgami jiray waaga dambea waxaa yimid caalimku inuu iska hadlo oo u khudbeeyo oo misaska garaaco oo manaabirta gilgilo oo muxuuha shacabka buubiyo asaguna uu faryaro bixi ka baxo sidii muxuu ahay jinki marka qur-aanka la saara waan baxahaya xageed ka baxaysaa faryaro bidix in faryaro bidix laga baxo waa dambay timid mooyeen ragga culummada ayaa hoosh hogaamin jiray alxuruub asaliibiya markay ka socdeen muxuu ahaayey shaam ka socdeen imaam alimaam ibnu qudaama saaxib اlmuqni katiibat اlfuqaha bay hogaamin jiray niman fuqaho duub la yidhaahdo oo meeshay gaal lagu baaba'o oy gaaladu waaga dama baratoy ka leexato buu hogaamin jiray war meesha naga leexiya balaayadii baa fadhi nimanka fuqahada ah ee jili culusta ah ee dubka weynaa baa fadhi xag ka wareega caamada kale buubsan jireen meelaha kale ka wareegi jireen yani hawshu sidaasay ahayd bari hadda waxay noqotay me wiilasha hala diro maasha allah shabaabka halgamahaya dhalinyarada dhalin baa soo kacday adugu khayrka miyaa lagaa xiga nabigu waa inagii soo mara isagoo muxuu ahaay haddaanan ka baqaynin haddaanan muslimiinta dhibaynin aan waxba heli karin aan bixi karin ma fadhiisteen isagaa safka hore tegi jiray isagaa dagaalami jiray imaam buu ahaa waacid buu ahaa madaxweynuu ahaa abbaanduulo dagaal janaraal milatari buu ahaa nabigu howlo badan ruuxuu inuu isku qabto sabka hore cali ibn abi aalib iyo anas waxay markay hawshu koolaato ay ishu dhiibto ee dagaalku ba'naadee laysdhexgale laysku milqamo ee laysla dhaafo toorida iyo bilaawaha nabigaan ku dabageban jiray ninka noogu horreeyuu ahaa safka hore dil la dagaalamo kii aynu soo maray cali ibn abi aalib cinda axmedi fii sunani yowma eh, mxuu ahaay yowma uxudin axmed fi musnad cafwan yowma uxudin baa nabiga waayey buui nabigaan waayey markaan jabnay een xoogu yaraha baqanay baa nabiga arki waayey markaasaan isyidhi bu nabi maxamed ma cararin waxaa weeyaan ilaahay baa intii idin nabigu qaadayba nabigu waa la dhoofiyeyba cirkaa loo sii qaada mas nabigaan ka dhex fiiriyey shuhadadii waan ka waayey dhaawicii baan ka dhex fiiriy waan ka waayey ciidankii uu ku jiray baan ka waayey maxaa yeelay waa inaga soo marray kacabnu maalik dharkiisiba nabigu xidhay dharka kacab ibn maalik buu nabigu xidhay dharkiisana wuxuu u xidhay kacab ibn maalik de kacbi nabigu iskucitaalna ma ahayn isku qaabna ma ahayn marka hawshii buu garan waaye nabigii buu waayey laa fi lqatla walaa fi ljarxa midna kuma jiro waxaan go-aansaday buu i oon yaqiin ku gaadhay in nabigu la qaadayba ilahay baa dalacsiiyey cirka loo qaaday lanna kuwaan ma astaahilaan baa la buu i inuu nabiga ay difaacaan go-aan waxaan qaatay bui inaan nabiga ka dambaynin falxayaatu bacdahu laysat bixayaa seeftii baan gal ka jebiyey waan dagaalamay faqaataltu markaasaan waxaan arkay bui ciidan boqol oo nabiga ku hareereysan isagoo koox tobana ah haysta showgaalada meesha fadhidaba waxay hareereeyeen waa nabi maxamed iyo koox tobaneeya sabkii markaan dilacshay oon agga dhigay oo agga dhigay oo la kala yaacayba nabigi iyo kooxdiisu markaas ku biray u kala tegay yani waxaa weeyaan go-aanadu nabigu sal slam haddii la halgamina sabka hore ninka koobaad ayib haddii wax la bixina ninka koobaad hala halgamo waa laga rabaa abubakr iyo cumar baa nabigu dirahaya jihaad baa loo bixi abubakr cumar lamberkow waa yeelinii saxaabada culummadoodii waayeelka saaxiibciyaalkii buu nabigu dirahaya camr bn cabasa sulami oo qabla sana soo islaamay asahmi cafwan asahmi qabla sana soo islaamay nabigu ciidan udhiibay reer bille iyo lakhmi iyo reer jidaan bu lagu duulo ciidan saddex boqol iyo konton ama saddex boqolbu nabigu u diyaariyey fiihim abubakr wa cumar ciidanka la hogaaminayo muxuu ahaa usaama bnu zayd oo lixiyo toban jira toddobiyo toban baa ciidan nabigu u diray ku duulahaya falastiin oo markaa gaala ay joogeen reer rom fiihim cumar baa ku jira wa cuثmaan wa caliy akaabiru saxaaba la geliyey meeshii raacahaydin hogaanshiye masaladu masale cibaado weeye masaladu waa masale diineed ninka caalimka marka doonaya inuu fadhi ku dir noqdo fadhigana ku taliya sideedii aar jaban adaba socon maayo hawsha ayada sheekaberle sheekada ayada ayb maxaad imaam ku noqon lagaaga dayan hawshaa <laughs> hol socon karta maaha haddii aad adugu gabtay hawshaadi faraha ka qad inta wadda u ducee hawsha aad gabtay ee lagaa waayey hogaankii iyo taladii iyo horkicii iyo horyaalnimadii lagaa waayey iyo ummadda inaad dayasho iyo xidig u noqoto lagaa waayey inta hayse ilaahu khayr siidhe una ducee kana qayb qaado hawshooda laakiin inaad rifa noqoto iyaga xiniyaha la fadhiisato ood kala tuurto oo sida adugu waxaad kugu nabadgalo wax jira maa hawsha ayada hawsha hawl jirta ma ah alimaam muxuu ahaay waa in meesha laga zuhdiyo ri'aasada iyo waxyaabaha noocaasa aada looga zuhdiyo slku waxay odhan jireen aلzuhdu can الri'aasati ashad min aلzuhdi fi اdunya in aad ka zuhdido mxuu ahaaye madaxtinimada ruuxuu adduunya wuu iska dayn karaa shilin wuu dayn karaa xoole iyo laakiin magacu waa shayga u daran wey alri'aasa waa imtixaan meesha yaa ka sheekha sheekh hebel baa meeshan dabadii aan waxba la weydiinaynin reerka reer hebel ushooda iyo ka godaa hebel meeshayaa wax ka noqon annagaa ka talina annaga wax ka daran ma jiro alriaasa m azuhdu can alri'aasati ashaddu min azuhdi fi dunya waxa la og yahay wey ninku xoolo waa qura ee shilin waa bixiyaa laakiin in magaca uu ka tanaasulo ruux waa adag tahay soomaaliyaad rabtaa in wax lagaa wejiye adiga oo muxuu carabtan xoogo kaga soo qaadato lisaan carabkeed af u noqoto lagaala tashado cid kale aan wax la weydiinin nimankii kaa diiday hawsha ayada ah ee ku yidhi maxay hawlahaada eh, haweenkaadana ku jihaad carruurtaadan u xiiro aysan ka ahayn safka hore soo gal waxaa tira kuwan hala qabto khawaarij takfiiriyiin balaayo wey waxaa weeyaan hawlaheena xisaabaadka khaaska ah markay qadiyo ummadyada masiiriya ay timaado waa in layska iska halmaamo wey alimaam maxamuud zank ayaa wuxuu damcay nimankii umarada ee shaam ee mxuu ahay dawaa'ifta waagi dambe qaybo ka mid ah, a ee isagoo dagaal baana u haysto ayuu codsado yidhi isoo caawiya oo iisoo gurmada qaaladiisa ragga waxay ku dheheen waxaan ka baqaynaa nimanka aad kaalmaysanayso intay ku afgembiyaan adigana ku dilaan inay meeshaba la wareegaan oy dawladu qabsadaan wuxuu ihi ilaahay baan ku dhaartay nin islaam sheegay inuu iqabsado oo i dulaysto anna i dilo dhulkana uu la wareego yaa iga khayr ba inuu nasraan qabsado bu yani dadku waxaa loo baahan yahay inay kor u fikiraan ayib in intuu nasraani soo duulo oo aniga iqabsado ana i dilo dhulkana uu la wareego ayaa musiibiya balaaye ah bu dhibsa ma laha nin muslima ah intuu igu soo duulo i inuu dhulka la u ereego ilan islaan ay diin buu ku maamuli dembigu iga galan ilah baa kala xisaabtan laakiin meesha gaal ku kaaji maayo yuhuudna ka talin mayso in islaan sheeganayo ahlu qiblo ah wa in kaana faasiqan jaa'iran baa meesha ka talinlaya yani ninkaa meeshuu istaaga u fiirso muctabid ibnu cabaad alandalusi intuusan fasahaadin yaa wuxuu ka codsaday ree mxuu ahaa alimaam yusm tashfiid almuraabiti wuxuu ka codsaday inuu soo gudbo oo intuu maraakish kasoo soo gudbo iyo maqrib kasoo soo gudbo uu andalus yimaado muslimiinta andalus labaatan iyo sagaalka dowladood ah ee alfonso sadis iyo nasaro ay baabi'iyeen ee ay gumaysteen u gargaaro wiilkiisii iyo niman qaado oo ku xidhnaa waxay dhaheen ninkan hadduu soo gudbo waxaan ka baqahayaa intuu ku qabsado oo la wareega mamlakada oo dumiyo in dib dambeba la waayo dowladdeeniiyo waxeen wuxuu yihi ricaayat اlibili في صحاarى المغرب khayr min racاayaة الkhanزيr bu فahمkiisu u fiirso inaan geela muraabiطiinta ku raaco saxaaraha carbeed ku raaco oo lay adoonsnti addoon layga dhigo oo ugaasnimada laga qaado oo boqortooyada layga aftuubo oo aan noqdo addoon uu yuusun taashmin ku shaqaysto geela raacsado ayaa ii dhaanta bui khanaaziirta iyo doofaarnaha ay gaado inaan dhaqo oon ka shaqeeyo ilaa khansiirnimo weeye boqor nasraani hadduu ku qabsado khinziirun baad noqon had isagaa kaa shaqayn marka inuu intuu gaali qabsado aan khinziir u noqdo oon u dhaqabul doofaarka aan dhaqoon xanaaneeyo waxaa dhanta bur geela haliis inaan xanaaneeyo ruux waa inuu damiir leeyahay damiir meelay u socdaan annaga waxaan leenahay markay u liidato inayna qabsadaan mujaahidiinta aad ku sheegteen takfiinay yihiin oyna xukumaan ayaa noo dhaanta bahuku inuuna xukumo ayaa noo dhaantay wer musafari in naguna amar taagleeyo matahay ma ah ayaa noo dhaantay inuu naxkumay ina iley iyo male zanaawi matahay mise been baa laisku sheegahaya wax kastood ku sheegtaba niman muslimiina ah oo adugu dhashoo taqaano oo ina hebeel hebeel ah oo kugu dhaqan oo kugu diin ah ood xoogo wax ka sheeg sheegaysa weeye meeqaan wax soo sheegaynay goormaa inagu run aan muxuu ahaay aan israacaynaa oo alladartii lasu raacay oo muxuu aha soomaali ha noolaato goormaa la heli tahay soomaali ha noolaatay kitaabka alle ku noolaan intay kitaabka rabbi ay ku ciyaaraysay gara marayso weligeed noolaan mayso wadci iyo manduuma aan cala kitaab wa ku dhisnayn laa nactarifu biha muطlaqan weligeed ictiraafi mayno ina la qabto lana maquuniyo laisbaqoojiyo oo jalamad iyo kiili qoorta laisku geliyo gooni wey oo xoog laisu sheegto oo intuu labadibla laisku xidho madax madax laisu geliyo waxaanan doonayna waa masalo kale ilaahina waa ka magagalayna subxaana wa tacaala laakiin intaan khiyaarka ayaga ku soconno waxaa weeye laa nactarif ayi manduuma ayi dowla ayi mujtamac aan ku dhisnay cala kitaabi wa sunna man naxnu waa in la taxqiijiyo yaan nahay muslimiin maxaan muslimiin ku nahay bihadihi الshuruuط waاntifaa hadihi اlmawaanic baan muslimiin ku nahay laakiin wixii islaan sheegtaba ha laska xambaarto abeesooyinka dhabarka ha loo rito kadibna ha ku jaqeen oo abriska qaada kadibna ha ku kala tuuro jilbis dhabarka kuri haddana ha ku qaniina socon mayso dad saafi ah ahlu tawxiida ah, oo ilaahay ku xidhan baan doonaynaa ayb wa calaa aqali taqdiir fisqi kaleba ha ku jireena uu iimaanku iyo tawxiidku u asaxay oon mushrikiin iyo gaalo ahayn baan rabnaa laakiin muxuu ahaay ummadda in la kulmiyo waa doonaynaa oo laysraaciyo hunaaka muxuu ahay tajmiicun sharciyu wa tajmiicun bidciyu ummadda ha la jamciyo ha lasu keeno waa ogol lahay laakiin calaa maada baan ku jamcinaynaa wاctasimuu bxabl ilaahi jamiica walaa tafaraquu kitaabka ilaahay maa qaadakum bikitaab الlah yaquudukum bikitaab الlah muhimaddu waxaa weeye ummadda in lasu keeno laakiin kitaabka ilaahay tolnimo qowmiyad ha laskugu keeno soomaalinimo ha laskugu keeno yeeli mayno soomaali hadda waxaa ka mid ah fiihim اlmurtadu wa fiihim الzindiiqu wاlmulxidu wاlmucailu waman laa yumin bidiin jawaasiis baa tifka ah waa gaalahadi kuwaasiy idagada warkooda yani tif wey waad maqlaysiin hadda kenya waxaa uga furan idaacado qolyo nasaaro oo soomaali ah muxuu ahaayey gobolka kotel iyo shaafici gaal iyo nimankii soo garan maysaan muxuu ahaayey ogaadeen ayib waa dhooban yihiin gaalay leeyihiin waxay leeyihiin kuwa aan diinba aaminsanayn waxay leeyihiin mushrikiin wasaniyo ilaahay keyrkii barya oo alla keyrkii tooga oo xilligii xaalada cuslaataba ilahay intay u gembiyaan oo ka leexdaan sheekh cabdiqaadir iyo awliye cuskan haya awliye alla adeeg ku hayay leeyihiin maxay adeegtaa ayadaaba aakhare aaday oo waxay mxuu ahaayey maanta mudan tahay ka warqaba subxaanahu wa tacaala kii wanaagsan hadda wanaag buu mudan yahay kii xumaana xumaan buu mudan yahay haddaan rabbi cafiyin subxaanahu wa tacaala idan ummadda hala jamciyo laakiin cala kitaabi wa sunna calىa maa jamaca calayhi mxamad sal slam carab oo tafaraaruqsan in malaa'iga caabuda in jin caabuda in dhagaxyaal meel dhooban caabuda in aan diinba haysanin in xataa inkirsanba mxuu ahaaye jiritaanka alle haddiiba la sheego cinda alcarab in laga helo qodaadaa sheege intaasuu nooc bay ahaaye nabigu ummaddu uu kasoo kasoo kala soo baxay ee ilaahay u hanuuniyey jamacahum cala kitaabi wasunna ummaddan waan jamcinayn laakin cala kitaabi wasunna wax kale maya laa qowmi ku jamcinaynin la muxuu ahaaye gobolays baana ku jamcinaynin waxaanan ku jamcinaynin muxuu ahaaye muwaataniya wadanimo soomaalinimo abadan ma rabna inaan anagoo wadaado sheeganayna ama islaan sheeganayna aanu dabaqno qaacidadii shayطaaniyada ahayd ee u dejiyey muxuu ahaay ay dejiyeen sags bico ninkii faransiiska ninkii ingiriiska waxay noo dhodhoobeen inaan diin ka dhigano suuragalma waa maxay nin walba buqcadiis ha ku ekaado xadkiina waa intaas ree hebel intaas intan waa ciraaq kurdi kurdiyiin qayb iraan raaci qayb ciraaq raaci qayb suuriya raaci qayb turkiya raaci kala gogo qaybi carab hadda meeqam soddon dawlad bay ku dhowdahay keligeed mise way ka badan tahay ayadaa soddon ku dhow maraysa sidii loo qaybinhay idan xuduudda ayada ah maxaad adugu waxaan eh, baxayni ajnabi adugu sacuudi muwaaطin adiga maxaad imaaraati ajnabi adu maxaad tahay cumaani ajnabi tarxiil haati iqaama kala tuur balaayada hadda waa balaayo uu dejiyey gaal ay dejiyeen wey wasiirkii ee khaarijiyada ee faransiiska iyo wasiirkii khaarijiyada ingiriiska dejiyey in qaabka loo qaybiyo waagi dambe soomaaliya xataa waxay gaadhay caamadii reemiyigiiba gaadhay nin baa intay iyagu daaqaan ee reer hebel ay degaan geedaha waaweyn ee geed quwaaxa ah wuxuu ku qorayaa muxuu ah sumaddii reerkooda geelooda iyo adhigooda iyo lo-o ay ku dhigi jireen geed doobashiid lagu dhunta arkaysaa geed lanqeyr ay ku taallo geed fur iyo hay loo gooyan arkaysaa geed baa lagu dhigahayaa maxay ahayd meesha reer hebel baa dega geedahan xataa sumadii reer hebel baa ku taalla hadhowba haddii intii meesha roob ka dha ogu ka dhacdo ay qolya soo hayaamaan ay raabka soo aadaan ay soo roob raacaan aakaa laga horgeynaya lanno laa yajuuz alictidaa calaa dowlatin dowlata calaa dowla ku leeyihi dowladd annagaa meesha ka ah ayb anagoo tabliiqa waa waxaan maray meel ay niman ree isaaqa degaan ah markaasaa bayaan bacd almaqrib baa anugu u istaagay bayaan bacd almaqrib <laughs> bukudhabaa la yihahda meesha iyada ah ayb ninkii garabba gararay markaan bayaankii dhameeyey buu oday istaagay bayaan dee tabliiq ma dheer waa taqaana bayaan gaaban wey muxaadaraadkan socdee dhaadheer ma ah markaasuu istaagay markaasuu yidhi ma waxaad tihiin jabada xoreynta wadanka dalka mxuu ahay ogaadenya maya ma nihin baa markaasuu waxaa tihiin eh, itixaad ma nihin baa ma akhwaan muslimiin baa ti ma nihin baa oo maxaa tihiin bu haddaa haddaydan ahayn intaasba mareejisow baa tihiin bu ila ygubaa qabiil qarana weeye reejisowna ma nihin baa war baa idin geli doona ba adin kusoo noqo annagoo nala layn lahaaba yaa nin reer ka dhashay oo la jiray muxuu ahaaye nuur shaacib oo nala socdo ree isaaqa qoyskan ka dhashay baa ilahay lagu badbaadiyey ko toban baan ahayn duduuban sida tabliiq warkaana way bixin waaye ilanba ku dhow weliba tabliiq ma tegin baan u malay marka waxaa weeye qoys kasta meeshay degaan ayagaa ka a dawlad qaranna ka ah ninkii kusoo soo galana melagii baa galay qaacidadu meel kastay tagtay meel kastay tagtay lama baana hadda waad maqlaysaa qolyo kole maraykan ka dhawaaqayo kole muxuu ahaayey soomaaliya waxaa ka socda he waxba nagama gelin qaacidai facebooka sooma inta soma maraykan joogto maraykan bay ku baab inta kenya joogta kenyay ku baab wax ka galay ma jiro hooyadii iyo ahalkii iyo qaraabadii oo muxuu ahaaye soomaaliya meesha u sokaysa degan hawl taalamaa lagu yihi midka etoobiya jooga somalia wax kama gelin ka soomaaliya jooga kenya dadka jooga waxba kama gelin hadda howlaha hawlaha inoo dejiyeen sykspico gaaladu waa qaacida shaydaaniya kufriya wey qaacida islaan ma ah muslimiintu meel kastay joogaan waa ahl iyo walaalo diin baa ka dhaxaysa laxw baa ka dhaxeeya xanuun baa ka dheeey waa isku qadiya qadiyatuna waa qadiya umma islaamiya masiriya laa qadiyatu qabaa'il wa qowmiyaat wa juqraafiyaat been yaa lisu sheegi waxaa rabnaa ninka muslimka ah ee andalusiga ah andalus intuu kasoo dhaqaaqay inuu raas casayr iyo raas kambooni tago isagoon cidna wax weydiinaynin haati iqaame iyo haati jawaaz iyo tarxiil iyo abadan maxaa tahay muslim inaad tahay mise waxaa tahay gaal faariqu waa inta almuslimun waa kaafir huwa aladii khalaqakum faminkum mu'minu waminkum kaafir aluu kala tegahaya laba intaan baan ogolnahay waxyaabaha bilaash wey been wey wax jira ma ah nin kastoo muslima dunida jo waxbaa kaa galay walaalkaa wey inama almuminuuna ikhwa wain طaa'ifataani min almuminin ikhtataluu faaslixuu baynahuma faaslixuu bayna akhwaykum qur-aanku intuu soo celceliyey fain taabuu wa aqaamuu salaa faihwaanukum fi اdiin idan diintasa waa lagu yahay asalka mujmaca ah ee mansuuska kitaaban wasuna ninkii buriya ama la dagaalamo waa in lala dagaalama af iyo adinba been ummadda yaan loo sheegi ummaddana waa la kulmin halasu keeno ummadda kala fiijisay kuleeyihin kala fiijisan nabi maxamed baa kala fiijinta bilaabay sal slam in la kala saaro qoraysh maxay tiri waxay dhaheen maxamed dhibkiisu waxaa weeye yufariq bayna abi wabnihi wاlakhi wa akhiih wiil iyo aabihii buu kala geeyey mxuu ahaaye walmarati wa nin iyo xaaskii buu kala furay diintaaba mufariqa furqaan wey tufariqu bayna alxaqi walbaail inagu haliswanaado gaalkeenna murtadkeenna jaajuuskeenna muwaxidkeenna suufigeenna mushriga ah mxuu aha wahaabiga bowdaha gaaban kulli aan isku qaadanna wey aan isla laqno hawshaa socon mayso wax ma ah waa la kala bixi in saafi aan rabnaa haweenka mxuu ah gocosada yaaban yeedhinba hawsha ayada ah haweeneyda gocosada taqana ba goonka anagu unaqaano qolyaa gocosodhe mxuu ahay magaca oola baxay annagu goon baan dhihi jiray basha dibirinka iyo carurta isku len garan maysa intay marka hore meesha buhabeyso garaacdo garaacdo bay masaf weyn gelinaysa dhagixii iyo qorigii iyo jabadkii iyo digadii iyo e, gocosadii isla qaadaysa saa ku qaadan mayse intay xarshima ka buuxsatay iyo jawaaniya meel banan la tegeysa maro weyn ama jawaan bay ugogoleysay markaasay meel dabayl la istaag way bitin way sii day gocsadu xaggay ku dhici dabayshii muxuu ahay boodhkii caradii qorigii jabadka ahaa qoloftii digadii wixii dhan u baxaayaan miidda basay qaadaan wax kaloo iskaga tegeysa laabudda waa in kala saaro maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayh xataa yamiza alkhabiida min aطayib in la kala saaro wey kadib intaa miidday qaadatay bay haddana waxay ugu dhaqaaqi dabagal dhagaxay ka qaban dhagax waxaa jira raacaya gocsada dhagax culus baa jiro yar oo gocsada raacaya kaa laftirkiis waa in lasoo qabto gabdhaheedi ayadaa iskugu tegi waa waxay ku samaynaysaa dabagal taxqiiq jinaa ay ku samaynaysa gasa ka soo saaraysa in yaroo saafi ah oo hadhow subag lagu darsado oo odaygu roogo oon gawska jabinin oo iligga qacaan dhihin baa loo baahanyahay ma rabno xilliga ugu khatarsan wax gawsahana jabiye horaan baan kala mihaahaynaa waan kala saaraynaa waan kala hufaynaa in miid aan rabnaa midaaba all u gargaari in tansur اllaha yansurkum wayuhabit aqdaamikum ayb ilaahay dadku u gargaaraya waa daduu doortay oo diintiisa ka run sheegay oo ahlu tawxiida laa ahlu shirkin wa kufr been yaan lasu sheegi ayb <clears throat> wadukira canhu waxaa laga sheegay nabiga aydan ku noqonay canhu can nab sl slm qaala inuu yidhi xarasu leylatin habeen waardiyeyntii muslimiinta la waardiyey fii sabiililah ayaa afdalu ka fadli badan min alfi leylatin kun habeen oo yuqaamu leylu habeenkeeda la istaaga biqira'ati اlqur'aani wasalaa wa yusaamu nahaaruha maalinkeedana la soomo yani xarasu leyla fii sabiili hal habeen baad aagga qabatay waardiye gaarhkaad umadda ka qabatay saan loo muslimiinta jiifa aan loo mirin oon loo dagin waardiyaad ka qabatay xaraskaasaa afdal min leylati yuqaamu leyluha wayusaamu nahaaruha ayadaasa ka fadli badan xadiidkana waa riwaaya min xadiidi saabiq xadiidkan hadda waa riwaaya xadiidka hore mxuu ahay kii hore ribaau yowmin man raabaa leylatan xadidka ibn maajah man raabaa leylatan fii sabiil اlah kaanat kaalfi leylatin siyaamiha wa qiyaamiha riwaaya ka tirsan weeye ayb dacfi baana ku jira sida xadiidka hore oo kale wa qaala wuxuu nabig uri sal slm xurimat innaaru naartii baa laga xarimay calaa cayni il baa laga xarimay damacad ilmaysay aw bakad ama oyday min khashyat illahi all cabsidii u oyday alla cabsidii isha u oyda naarta waa laga xarimay waa haddaysan dembi kale ku dhicin wa xurimat innaar naartii baa laga xarimay calaa caynin il sahrad usoo jeeday sahirad usoo jeeday fii sabiil lah jidka ilah uso adis sa asagu bishawaahidii xadiidkan dambe marka alcayn albaakiya min khashyat illah walcayn alxaarisa saahira fi اlxiraasa iyaduna waxaa weeyaan labaduba haddii aan maanic kale ka badbaadaan jannadooda waa diyaar weeye wadakara axmedu axmed wuxuu sheegay canhu can nebi sal slam man xarasa min waraaءi اlmuslimiin fii sabiili اllaahi mutaطawican laa yaأkhudhu sulطaan man xarasa ruuxu waardiyeeya min waraaءi اlmuslimiin muslimiinta gadaashood aagga ka qabta meel ay col ka jiro ninkii aag ka qabtay gaarh ka qabtay ummadda waardiyeeya xaala kownihi mutaawican alla darti mutaawic asagoo isdirahaya oon kharash qaadanaynin oon mushaar iyo raatib qaadanayn laa yaakudu uusan diraynin sultaan boqor intuu kusoo qabta bax kuma laha amiir kuma qasbahayo iimaankaadaa ku keenay diintaadaa ku keentay ayadaa ku diraysa lam yara naara bicaynihi naartii naar indhaha ku arki maayo ninkaas ruuxaas isagaa naar is arki maayaan ilaa taxilata alqasami dhaarfurki mooye dhaar furki fain اllaha tacaalى yaquul wain minkum ila waariduha kaana calىa rabbika xatma maqdiya wax kastoo aadama waa ku arooraya jisrigii buundadii jahanama dul maraysay ee la marayay oo mooyeen naar is arki maayaan wey ruuxa asaga ah xadiidka asaguna dacfi baa ku jira sanadkiisa mid kamida ah, sanadkiisa mid kamida ah, laakiin sanad xasan ah ayuu leeyahay amaa kan hadda dariiqa lafdigan uu keenay axmed majaahil dhowra ku jira وqاaل لرaجuل xarسa layلة في sفرهم min أwلha إlى الصباح عalى ظهri فرسi lm ينزل إlا لصلاة أو قضاء xاaجaة qad أwjبta falaa عalayka anlaa tacmala baعdaha xadiidkan isaguna qisadii xunayn bu ku saabsanaa markii ree hawaasin loo dhilqaadahay bay maalin bay saxaabadu iyo nabigu intay aroorka laheen bay maalinko dhan socdeen maqrib bay daateen meel ku daateen oo meesha cadowgi laga sugaya agteeda ah markii la tukaday nabgu i caawigaana waardiyeyn oo aaga naga qaban yaan waardiyaha naga qabanhayo caagana waardiyeynhaya oo goshan intuu aado aaggan waa meesha cadowgu ka iman karee goshaani naga waar aaggan anaga iskaga filan saxaabi ansaari nab al anigaa diyaar ninkii weeye nabig wuxu goshaa tag halkaa aag iyo waardi ka qabo falaa naqurana leylata min qabalik dhankaada yaana looga imanin ba yaana la dagi waa iska seexanaynaa maanta o dhan baan soconnay waan daalnay salaadihii waan tukannay waan daadanaynaaye waardiga qabo faraskiisii buu kaxaysa saxaabigii habeenkao dhan ba agga ubax agga ubax wareegahay roon buu ku jiray keligii inuu salaad tukado salaatule iyo ragcatayn tukado ama uu kaadi noocaas u degan mayn faraska muusan ka degin salaaddii fajar buu nabigu tukado galay markuu salaada tukan hayay buu nabigu intuu qiraa'ada waday iyo kolba wuxuu fiirinhayay dhankii gosh saxaabigu inuu yimid in xaal afduubay inuu bad qabo buu nabigu sugahaya salaadii nabigu wuxuu dhamaystay saxaabi waan imanin yuu salaadii dhamaystay markuu dad ka baxayba nabigu wuxuu fiiriyey oo yihi goshiibuu fiiriyey waxbuu arki waayey ma aragtan hebel ma soo noqday xalay muxuu ku baryey nabi alla waramahaynaa la yidhi goshuu nabigu mar labaad fiiriyey markaasuu yihi abshuru haadaa farisukum bishaaraysta ninka xalay waardiga qato waa kaa soo soc nabad waa bad qabaa goshuu baan fiiriy nabi wabaan arki wey nabi dadku waa ka dhafeeqnaa meel fog buu ka arkay mar dambaan ninkii geedaha soo dhex socda oo soo socda markuu nabiga la soo istaagay oo salaamay buu nabigu yidhi xalay bal war waardi baad qabata faraska ma ka degtay mise waad iska yar seexatay wuxuu nabi allow faraska waan saaraa weer saasaan roontaan keligii baa roonta guto dhan baan keligii ahaa wareegays inaan salaad u dego ragcatay ama aan kaadi u dega mayn faras kama degin nab wuxuu ihi xadiidkaas wey xadiidka wuxuu nabigu bishaarayso jannaa kuu waajibtay xalay baad usoo jeeda soomaaha waana soo maraa de ninkaas xaariska ah fadligiisa nabigu janna ku waajibtay camal dambe ood u baahantah maba jira ood janna ku gasho intana kugu filan wa qaala nabig wuxuu ku yihi rajulin ruux muslima oo xarasa ilaaliya almuslimiina leylatan habeen fii safarin socdaal kaga dheeraa ay ku duulahayeen reer hawaasin min awali habeenkao dhan bu waardiye ah awalkeed ila sabax ilaa waa u ka baryahay calaa dahri farasi faraska dhabarkiisuna waardiye ku ah nabig wuxuu ku yidhi lm yzl muusan ka degin xadikiibu soo khulaasanaya alimam ibn qayim rawaayib macna wey lam yazil muusan ka degin faraska dhabarkiisa ilaa lisalaatin aw qadaai xaajatin salaad awgeed markaa gashay oo salaadda fajr kooba ay ka tahay hadi ama dan uu gudanaya hadi oo nabi wuxuu ku yidhi saxaabigaas qad awjabta jannada waajibsatay waa min almubashiriina biاljana wey falaa calayka kumama saara falaa darara falaa junaaxa falaa dayra falaa ba'sa calayka anlaa tacmala inaadan la imanin camal saalixa badaha bacdadeedi mxu aaaca daacadoono xiraasada ah camal ka dambaba uma baahnid markuu nabigu slm cumaan walila yimid fii jeysh cusra uu hanti badan keenay oo ciidankii boqolkiiba sideetan isagu boqolkiiba nus wax ku dhow isagu kiciyey dhowr kun oo nin buu ku filaaday raashinkoodii iyo gaydkooda keenay cumaan nabig wuxuu hi maa dara cumaanu maa facala bacda alyowm cumaan wuxuu sameeye maanta kada dhiba mahayaba camalkan iyo ajarka uu la yimid ba wax kastaba ka wey alinfaaq fi sabiil اlah hawl sahlan ma aha xadiikaasna waa xadii aii abu daud bayna ku maray isagoo aiix wa qaala wuxuu kaloo nabigu yidhi man balga ruuxii gaadhsiiya man balga bisahmi man balga alcaduwa bisahmi riwaaya kalo xadika uu leehay man balga ruuxii la gaadha bisahmi leeb fii sabiil اlahi ilah jidkiisa ku tuuro cadowgaa gaadhsiiya cidnamiisa ku dhicine liib baad ka goysay gaf baad siisay ila walnaxayaa ma ogtahay yuusan cidnaba ku dhicinba gamuunka marba hadduu cadow ku dhex dhaco oo uu ka naxiyo yagfi ayb risaaskoo saydhay ka gabaday dhaca waa la kala yaacay kugu fila intaa ayadaa nin baysan ku dhicin walaa yanaaluuna min caduwin naylan ilaa kutiba lahum walaa yatauna mawطian yakiidu اlkufaar yakfi ujeedo waxay inaad ninkaas xabada ku dhufato waad la gaftay waad ijtihaaday ajirkaad diyaar wey ajkaa diyaar wey sooma hadday ku dhacdo adakabasii khayr badan man balaqa ruuxii la gaadha bisahmin le fii sabiil jidka ilaahay gaadhsiiyo gaalada ku dhex dhufta falahu darajatu fi ljanna darajou ilahay jannada dhexdeeda ah haddee ninkii muxuu a usbuuciba dhammayn intaasoo khasnado lisahaya soo warkiisu joojaad guryihiisu waa socdaan biyaanoy istidi khaas u le ninka asaga istidi khaasa ah, fi ljanna falahu darajat fi اljanna waa sunanka ku jira xadii saxiixa w isaguna wa qaala man ramaa bisahmin fii sabiili اllah fahuwa cidlu muxararin man ramaa ruuxii gana bisahmin leeb fii sabiili اllahi jidka ilahi o jihaadka ku gana fahwa leebkaasi wuxuu u dhigmaa cidlu muxararin ruux la xoreeyey ajirkii dhigaalkii wey muxarak waa almuctaq ruuxa la xoreeyo buu u dhigmaa adoo ruux muslima xoreeyey oo addoonnimada ka saaray oo xoolo ku baxshay waxaa la ajraa leeb aad gantay oo gaala ku dhex dhufatay cidlu muxaririn yani yusaawi cidqa muslimin weeye waman shaaba ruuxii cirooba shaybatan fii sabiili illaah suu halgan u waday buu ku ciroobay isagoo yaroo dhallinyaroo mulay ayuu bilaabay oo tin madow mooye tin cad baan lahayn boosh cad buu ku noqday waman shaaba shaybatan fii sabiili illaahi kaanat lahu nuuran yowma alqiyaama maalinka qiyaama nuur bay u noqonaysaa hadde mujaahidiintu badankood way ku ciroobaan hadde iyagoo dhallinyaro intay bilaabaan bay ku ciroobaan ku ciraystaan cutusho ku noqdaan weliba sida adduunka hadda ka dhacdayba hadde wa cinda النasaaئi waxaa ku sugan tafsiiru darajati bimiati caam tafsiiru daraja daraja in lagu fasiro bimiati caam xadiidkii muxuu ahaayey xadiidka lamid xadiidkan qaybo ka mida kan hadda aynu hayno man ramaa bisahmi fii sabiili اllaahi fahuwa cidu muxarir riwaayati riwaaya ka mid waa xadidka kacb bn murata weeye ayaa ku jira falahu darajatu fi اljanna ninkii leeb tuura falahu daraja fi اljanna xadiid ka horeyna muxuu ahaa man balaga bisahmin fi sabi falahu daraja fi اljanna darajadaasa saxaabi nabig weydi nabi maxamedow wuxuu hi wamaa hiya daraja leeb baan tuuray waxay u dhigantaa ruux musliman xoreeyey aaniyan darajan jannada ku darajadaas dabaqaas intee la eg yahay la tallaabsanhaya dheer nabigu waxuu ihi wuxuu ihi amaa inahaa laysat bicatabati ummika buui kadinka hooyada oo kale maha l saxaabigii nabigu oo ku kullaaday amaa inaha darajada ruuxa muslimkaa la siinaya fi ljanna ma aha bicatabati ummika catabadu waa kadinka guriga mogta marka la dhiso albaabka mid yaroo kadin laga talabsa loo samay suusan xayawaanka iyo roobka iyo waxa usoo gelin marka xoogo darajo wey ka saraysa dhulka soo maaha darajada aanu ka hadlayne ruuxii leebkana fii sabiil uu helhayo muxuu kadinka hooyada oo kale maaha layidhi walaakinaha bayna darajatayni miatu caam labadii daraja boqol sana udhexaysa waa daraja boqol sano ah iska ilaali bale ma aha kadinka hooyada laga tallaabsanhayo nabigu muxuu ka doonay hooyada mudhaho cataba ma ah waxaa laga qadanhayaa meelaha ragaan laga filayni hadday qaabka u hadlaan in la kululeeyo ayb yani nin baad waxaad ku odhanhaya muxuu ahaaye ka waran arrinta ka socota soomaaliya keli ufaad leer iska tag dabaal baa tahay doqoni orna dhaaf ka socota ka hor maxay tahy taasa wax laisweydiiye ah banaanka bay taallaaye gaal iyo muslim baa isku haya gaala raaceen rimoor gaala uu wato iyo muslimiin baa isku haya maxaa kaloo meesha yaala maxaad weydiinaysaa waa sigoo ugu kulaada hadee muxuu ahaa abubakr abubakr markuu cumar mascuud u yihi kuwaani cumar mascuud haqafi kuwan waxaan ka baqaya in ayna kaa cararaan abubaash baad soo urursatay niman muxuu ahay ansaar oo iska masaakiin oon tabar badna iyo dhalinyaro iyo taageerayaal aan badnayn intaan waxaan ka baqi maxamed haddaad heshiiska didi hawlahaani in beri dagaal dhaco ay kaa cararaan abubakar baa maqlahay umsus badar allata bu umsus abubakar waa kulaad waa yeel waa ah waana xanaaqay wuxuu ihi umsus badar allata anaxnu nafiru can rasuuli illaah warmaanaa nabi maxaad ka cararayna buuri marka wuxuu ihi sanamka laatada caabudo kantirkiisa nuug buuri nuug oo leleef hadal waa maaha soo maaha nin waayeyna warkii ma aha laakiin waa maxay xaaladaa keenaysa nab uu man tacazaa bicazaaءi اjaahiliyai faaciduuhu bihani abihi walaa taknu xadiikii saxiixka fi sunan ninkii ku habarwacda yaa tole ehe yaa riixba la yidhaahda sidii jaahiligii u habarwacda caadhka aabbihii qaniinsiiya bu nabigu yaan loo sarbeebin war caadhka aabbaha qaniin ha la xubinka taranka aabbaha taaba ma aha dala soco xubinka taranka aabbaha qaniin la dhihi maayo caadhka aabbaha faaciduuhu bihani abihi walaa taknu ayb laa yuxib اllahu اljahra bisuui min alqowli maxaa daba yaala ilaa man ulim xiliyaa hawsha kuulaan oo lafajebis lagula hadlaya xiliyana waa lagu sarbeebi tartiib baa lagula hadli maa baalu baalo mar bay taagan tahay oo korka laga waadi marna hoos bay u degeysaa nabigu marbuu kor ka qabta hawsha mara reerka waa kala saarahaya nabig hadda ka dambeeya la aqbalu hadiyata ilaa min qurashiyin aw ansaariyin aw dawsiyin aw thaqafiy qabaa'ilka carbeed nin hadiye ii keeno mar dambe aan ka qaaday ansaari ama quraysh ama reer aqiif ama reer dows afartaa qoys maan hadiye ka qaadan maxaa yeelay waa dad meydhax macaan oo wax quudhna leh waxna ka samra intiina kale nin walba bakeeligu bixiyo qaanbu igaga dhigahayaa ina kala wadiya nabiga kor kama qaban ma dhihin hadda kadib qabaailka qaarkood in sha allahu tacaala eh, waxba ka qaadi maayo nabigu hoos bu u xiliyaa hoos loo degahaya qolaa gudhi wadaadow qabaailka maaskadays la dayn maayo waa la sheegi qabaailka waa la taaban ninbu wuxuu yahay waa la taaban haddaan baailka la tilmaamin iyo dadka wada wax badan cadaan maayo baailkaanu ka digaynaa intaan aaminsana inay baail watana waan raacinaynaa bitasmiyati watasriix limaslaxa sharciya ninka isagu maslaxa daro ugu muuqato duurkiisa ha gala isaga u taala hawshaa in la fahmiyim jiddan wey marka nabig wuxuu ku yidhi amaa inahaa darajada aanu ka hadlay amaa inahaa laysat bicatabati ummika hooyadaa kadinkeeda gurigeedoo kale ma ahee walaakinahaa bayna darajatayni mi-atu caam xadiis saxiixa wey axmed iyo soo saaray iyo mxuu ahaye iyo keyrkood tirmidi iyo nasaa-i iyo waxaa aada u faafahey xadiikan duruuqdiisa iyo shawaahidiisa saaxib anis asaari شhan boqol toddobaatan iyo laba wa qaal wuxuu kaloo nabigu yidhi ina allaha yudkhilu bisahmi اlwaaxidi aljanna halka leeb ilahay jannada wuxuu ku geliyaa saanicahu leebka ninkii sameeye hal leeb baa dad badan janna ku galhaya hal qori oo aaka ah ba rag badan ku galhaya ninka lacagta keenay ninkii soo iibiyey ninka ku dagaalama ninka risaasta u keena intaasu nin baa isu daba taagan maxaa yeele nin walba hawl buu ku lehay baabuur baa nin iibinhayaa toban nin baa ku janna geli ninkii soo iibiyey ninka oo dhargareeyey ee ka dalbay warshada muxuu ahaa laga soo iibinhayey ninka shatriga u gooyey ee suuqa mariyey ninkii meesha loogu baahnaa geeyey ninka shidaalka ku shubay ninka darawalka ka ahe muxuu aha gaandhariga xabadda ka ridahaya caawiyaha garab taagan ninka qoriga ridhaya inta dhan baa ku janna kulli maxaa yeele khayrku ma ogtahay ninku ka agbaxo dhan baa ku janna nabig wuxuu hadleeb baa saanicahu leebka ninka qoray nin baa leebka qora de gamuunka diyaariya saanicaasoo yaxtasib ilahay ajir kaga doonahaya fii sancatii samayntiisa hore ninka leebka qoray jannu ku galahaya fii sancati اkhayra yaxtasibu ybtai bay la macno tahay fii sancati sancati sahmi اkhayr ajir wuxuu kaloo markaa ku janno gelaya waxaa kaloo ku wlmumidda bihi ninka dhidhiiba mumidda bihi ninka dhidhiiba ee teela nina mugtagi ugu dagaalama nina fisabtu keenaa aa gurha raggu u qaybinhaya khafisyaduu wadaa gorodyaha mxu baalaha lagu wado mxu ahaay ayuu wadaa walmumida bihi saasa lagu fasira dhiidhiibaha wey ninka teelahaya walmumida bihi waa ninka toosiya ee taagee baarimaha u xidha ile leebku markii uusan baar falaadho haddaysan baal lahayn xaggaas iska aadiba leeb awlaxa la yihahda wuu fakanhaya waad siida xaggaasu iska aadahaya waad xaggu aadi laakiin marka baarima lagu xidho toosahaya wاlmumida bihi ninka taageed toosiya bimacnaa baarimeeya ee baalasha ku xidha ama ee dhiidhiiba waraamiya bihi ninka ganahaya nabig wuxuu ihi warmu gana oo toogdhista dhista warkabu fardaha fuulo fardafuul noqda wa an tarmu inaad mxua shiishyaha noqotaan ood ganata noqotaan wax shiishaqannaasiin ayaa axabu ilaya min an tarkabu inaad gaadidka fuushaan ood mxu waxaan ka jeclaa shiishka ninka mugta qanaaska shiishyahanka farta tooganaya raggu baabiinhaya kedeed wey marka dagaalka la galaba loo diri maha iyo geed dheer baa la saara isagoo agga tag baa ragga qaadada iyo saraakiishii nimankaa noo tooga adgu ragga la xoon mxuu ah laxdaa laga ridaayay indhaha karid nimanka ayaga ah. marka ramyigu waa xoog badan yahay wa an tarmu inaad toog barataan ood wax gantaan ayaa axabu ilaya aniga agtayda laga jecel yahay min an tarka inaad fardooley noqotaan wa kullu shayin shay kasta yalhu bihi rajul ninku uu ku baashaalo oo uu ku ciyaaro fa baailun bilaashaan ajir lahayn wey wax kastood samayso iska madaalo adduunye ah waa baail aan ajir lahayn ilaa ramyahu biqawsihi haddaad maantao dhan xilli salaada u kacda mooy aad toog dhisato ood intaasu leeb tuurto oo hawshaa ku mashqusho ajir ba kaaga socda maxaa yeele lianna ramyigan waa wasiila liljihaadi wاlqitaal aw ta'diibahu farasa iyo faraski inuu carbiyo layo faraskiibaad maanta wareejin marbaad kicin marbaad istaajin waad eh, qabanaysaa fariinkaad xawaaraha dhee baad fiirinaysaa jirooyinka sida loo galo sida loo gabado sida loo isagoo orda loo joojiyo sida loo cirbiyo maanta dhan baad caydhinaysaa isaga baad tijaabinaysaa waa layli carabis weeye hadhow baa rabaa inuu si fiican fududaado adkaado ayib boodooyinka uu ka kaco wa mulaacabata imra'ata iyo xaasin la ciyaaro xaaskoo lala ciyaaro mxu lala joogo loo sheego laska minqaxana ajir baa ka soconaya lanna xaqayda iyo weeye ayib waman callamahu اllahu ramya ninkuu ilaahay baro galida iyo mxu towdhiska rabbi uu bari fataraka uu ka taga raqbatan canhu nacaybo isaga nacayb iga daama wadi kare labaatan sano baan baasha waday booshka iga dhigan anasti saaca bisaaca ayib lama rabo hawsha ayada raqbatan canhu xaajo timid iyo hawl ku qabsata inaad u dhigto dhib ma laha iyo duruuf aad leedahay ila meelaadan la mari karin baa jireen laakiin haddaad wixii kohotaba oo hawsha iyada kohoto togdhiskii mxua shiishkii markaa halis wey fahiya nicmatun wey uu ku kufriyey waa nicmo uu rabbi siiyeyoo uusan ka abaalgudin oo uusan ka shukriyin ayb kufraanka asqarka ah weeye rawaahu axmed baa soo saaray waa ahlu sunan axmed ahlu sunankaa soo saaray waana xadiid saxiixa xadiidkaani wa cinda bna maajihin waxaa ku sugan abu cabdilaah maxamed yiz alqasweyni man tacalama aramya shiishka ruuxii barto uma tarakahu ka taga faqad casaani waa i caasi dacfiga sanadka ibn ku jira lakin xadidkan u maqata kacahaye xasan weeye waa isku macno fahiya nicmatun kafaraha iyo faqad casaani waa isku mid hada waa dembi dembi wey وذkر أحمد أحمد wuxuu sheegay رضي الله تaعالى عنه أن رaجuلا قاala inuu yihi أwsني قاala lahu nin baa nabg hi nbi alw awsني nabi alla ii dardaaram waan safrahayaa socdaal baan gelahayaa nabi alla ii dardaaram abu darda buu ahaa abu darda baa nabiga i dardaaram saxaabo badanna hawsha waa ka timid xadiidkan asaga ah laakiin waxaa caan ku ahaa hawshaani abu darda saxaabo kalea soo warisa qasada oo saxaabigaa sidaa yidhi oo sidaa yidhi ah oo nabiga ka codsay lakin saxaabiga codsada aalibka abu darda buu ahaa faqaal nabig wuxuu hi uusiika bitaqwa allah alla ka cabsigii baan ku darbaama ilah inaad ka cabsato alla cabsidii baan ku dar ilahay iska ilaali التقوى وقاية ilahay cadaabkiisa wqاaye iska dhig wax iska xiji fainahu cabsidu ra'su kuli shay shay kasta madaxiisa wey ilahay inaad ka cabsato ayaa ka aakiba shay kastaba waxa halgan ku geyn waa cabsi ilaahay waxaad waxu bixin waa cabsi ilaahay khayrka waxaad u sheegin waa cabsi ilaahay xaq iska dhowrid is-ilaalin baa waxaan o dhan ba kuu geynaya cabsi haddii lagaa helo khayr oo dhan baa laga helaya wa calayka biاljihaad jihaadka ogow gooni baa loo sheegay loo saaray alayka biاljihaadi jihaadkana ogobale oo laazim fainahu jihaadku rahbaaniyat اislaam islaamka duurgalkiisi wey waa suufiyiinti niman wareego sayaaxiin ah oo saaixiin oo iska wareego oo socdo oo mxuu ahaa ziyaaro urusba jirto oo maxaati suufiyaal baan ah saalimo ulfaraqilay wataan maanta o dhan kubeerta iska wataan iyo masalle waa wareegahayaan meel fadhiisan maayo kolba habeen bay ka reer bay ka loogan hayaan waa socdaan dhowr kilomitr bay qulqulhayaan ninka u baahan inuu mxuu ahay hawd galo oo u bahaloobo jihaadka ku bahalooba hadi kaymaha iyo aaggaa dagaal ha tago ninkaas marka waa isteynhaya magaalo arki mahayo ha jabhadeeyo ninkaasa looga baahan yahay wa calayka biاljihaad fainahu rahbaaniyaة اlislaam islaamka uhd adduunka go-isa wey ninka raahibka ah waa ninka adduunka ka go-a wey ee iska yareeya jihaadka adduunka lagaga go-a is arka maysaa nin geeri sugaya atayba ma maantaad shahiidi ma maantay kugu dhici ma berri baad gaadi caawaama kuu beriyey markaad teexata ma lagu miri mise waa may war ma haysa waa nin ku taagan weeye calaa matni muxuu ahay daa'ira ay suuragal tahay inuu markaaba ay qaribanto war uma haysid kaanamaa yusaaquuna ila lmowti wahum yanduruun hawlkhatarw saasuu nabigu u tilmaamaya zaahid baad noqonaysa addunkao dhan baad iska yarayn wax yarood cunto iyo salaadaada iyo dardaarankaada meel buu ku yaalla waraaq waa kuu qoran tahay jeebka dambay kugu jirtaa hebel hebel oo ka yimid heblo oo in hebel ah reer baa halkaa u jooga daymahaasu qaba wixiis waa qoran yihiin halkaasay kaga dhici kartaa waa lagu kala tagahay inagoo akoonno iyo faylal iyo muxuu ahaaye maqalo buuxo iyo eh, boorsooyin dhowr muxuu ahaaye eh, qamiis eh, labaatan qamiis intaasoo suud wareeg hawsheen waaba muhim u waa niman aduu aakhar u socod maba nihinba warkeen hadhow marka la guurahaya laba baabu waa in gaadhigu uu soo noqdo muxuu ahay dhowr koor guriga lagu raro qabiil inuu guurhay nin baa guuraba dhihi mayso ma saddex maalmood buu ninkeena guura guurahaya oo ku daldalanhaya meel dhowaan meel halkanba aan dheeraynba wa bidikri illaah ilaahay xuskiisa ogow baa layidhi wa tilaawat اlqur'aan gooni baa loo saaray maadaama qur-aanku dikri ka mid yahay gooni baa loo saaray lifadlihi wa sharafihi fainahu qur'aanku ruuxuka fi الsamaa waa noloshaada cirka aad ku nooshahay ruuxuka waa raxmatuka wa quwatuka aلruux waa raxmad aلruux waa alquwa intu waa noqotaa wa dikrun laka fi اlard noloshaada aad cirka ku leedahay ee malaaig kugu xusuusan ilahayna kugu naxariisan wey qur-aanka akhriskiisu muslimiintuna iyo malaaigta dhulka joogtay sagaaxinta waa kugu xusahayaan magac bay kuu tahay ogow baa le intaa nabi allow zidni intaasaa kugu filan bu awsad ku intaasaa kugu filan xadiikuna xadii saxiixa wey ah, ya xadiidku waa saxiix wey xadiidkan isaga ah ma dhihi karo waa daciif xadiidkani xasanu biariiqihi bu yidhi ma kitaab kalaad haysataa saasuu kuu qoray sanadku daciif buu noqon kara laakiin sheekh albani inuu saxiixiy ba isagoo qoray fi saxiix tarkib tariib isaguna wuu taxsiininaya bacdu uruqi dacfiog lakin ariiq saxiixa ayuu leeyahay sheh albani ku shegay raxmatullahi taala caleyh wa qaal wuxuu kaloo yihi nabigu dirwatu sanaami اlislaam islaamka baarkiisa u sareeya aljihaadu way fii sabiili اllah xadiidkii macali bn jabal dheeraa qidco kamida waad garanaysaan wa qaal wuxuu ka nabigu yihi alaaatun saddex xaqun cala allahi ilahay waxaa asagaa isa saaray ilaahay axad wax ku waajibin ma jire ilaahayba wa kaana xaqan calayna nasru muminiin kataba calى nafsihi الraxma ilahay asagaa isa saaray tafadulan wa ixsaana minhu cawnuhum saddex ilah inuu u gargaaro ayaa saaray almujaahidu fii sabiili اllah ninka mujaahidka jidka ilah ku dagaalamahaya almujaahidu fii sabiili اllah si kastoo la iskugu tago ilahay baa u gargaarhaya waa ogtihiin haddee mxuu ahaay haddaad soomaali tihiin nimanka muslimiinta ee ka dagaalama soomaaliya ee ka soo horjeeda gaalada iyo murtadiinta ka soo horjeeda gaali inta islaam shito laiskugu tagay in la tirtiro oo la baabi'iyo oo rah maroodu ku istaagay laga dhigo ama uu kun ku istaaga laga dhiga intaasoo goor loo dhil qaaday ilahay baa u gargaaray u kaalmaynaya axad kaloo aadamo oo waxtara ma jiro ilaahay subxaana waaxid ka abuuray bay ku hoos nool yihin ayadoo sidaa tahay baa dal iyo dibadba laga weerarhaya badii oo dhan waa laga xidhay berigii waa laga xidhay cerka gantaalla kaga socda idaacado iyo dacaayad waxaa loo sameeyey mxuu ahay fanaano wadaaddo aftahano ah oo lagu soo shubtay shidaallo oo hadli yaqaan oo musiibo ah dhan kastaa laga weeraray waxaa la sameeyey niman gabayaa iyo niman heesa oo maanso ku weerara riwaayadooyin baa la dhisay yaa la sameeyey wadaadda ayaguna muxuu ahay la afuufay meel kasta qabtaay baa ka yeedhaysa ilaahay laakiin subxaana wa tacala weli qabtaay ma dhihin laakiin soomaali qabtayda meella way gaari ladahay ilaahayna subxaana wa taala iyaguna ha u gargaaro inta ka soo jeedna allaha jabiyo subxaana wa tacaala alaaثaة xaqu calى اllahi cawnuhu almujaahidu fii sabiili اllah wاlmukaatab hadday gaalo iyo gaalo raaceen say wax u doonaya wax u soconhayaa mayba u soconaya adduunka maydan ku noolaateenba koob biyaa maydan ka dhamiseen mujaahidna ma jireen laakiin ilaahay gacantiisa iyo fadligiisa lagu nool yahay annagoo weliba caasiyiina oo dacfi badan iyo tabardaro badan iska leh oo macaasi badan leh ba haddana rabbi inta yarta noogu gargaarhaya maadaama inta kale aan dhaannaba almujaahidu fii sabiili اllah wاlmukaatabu اladii yuriidu اladaa iyo addoonka xoolaha lagu dhigtay doonayo inuu iska bixiyo dayntii lagu dhigtay iyo wanaakixu ninka guursaday haweeney muslimada اldي naakxaaso yuriidu doona alcafaafa dhowrsani doonay inuu dhowrsado oo zina iska ilaaliyo oo ishiisu laabanto usan meelaha laalaacin osan meelaha eegin oon wadooyinka laga mara waayin doonahaya yuriid acafaaf alcifa dhowrsani buu doonahaya saddexdaaba midna dhowrsani buu doonahaya nina inuu daynta iska bixiyo rabaa nina ilahay jidkiisna ku daal saddexdaaba ilahay inuu caawiyo ilaahay ballan buu ku qaaday subxaanaه wa taala adi صaii w qaal wuxuu suubanuhu oo kale man maata ruuxi dhinta walam yakzu aan duulin duul ma ahe war isdifaacan ka maxaa duulimaad ah azugu asalkiisu waa in gaala la halabsado oo waddankeenu bad qaba guryahiino inoo camiran diintoo kala socota masaajidoo camiran oo waddankeena taaka aan la soo gelin inaan gaalada wadamaheeda ku raadsan oo azu la yihahda hada huwa alghazw asaalatan nabi wuxu man maata ruuxi geeriyooda walam yakzu aan duulin walam yuxadid aan ugu sheekaynin bihi bilkaswi nafsahu naftiisa aan ugu sheekaynin mar baad duuli doontaa ma aha sheekada damcu ahay ii sheege khaataradii ma aha waa xadiid nafsi oo kugu soo noqo noqonhaya beri daynta iska bixi islaanta bal inta yarta meel u saar iyo biilkooda walaalkaa hebela kala dardaaran meel ku beri wixii ka dambeeyana bax waa nin soo diyaargaroobahay naftiisa ugu sheekeynaya casimiyey socdo wey maata calىa shucbati min nifaaq lannu xadiidu nafsi inaan la qabin nabigaa sheegay xadii nafsiga iska khaadarada lama qabto laa adnan walaa hawaaban wax la qabanaya maaha xadii nafsi huna waa alcazm jamcan min aladila ayib maata calىa shucbati min nifaaq qeyb munaafinimuu ku dhiman maxaa jira jihaadkoo la necbaado laga cararo la dhibsado waa dhaqanka munaafiqiinta wey saasay marka waxay u noqotay inuu nifaaq yahay lannu munaafiqiinta suuratu tawba akri anfaal hala akriyo dhaqanka munaafiqiinta geeriday necab yihiin jihaadkay necab yihiin yudan lii walaa taftinni alaa fi lfitnati saqطuu waina jahanama lamuxiiطaة bاlkaafiriin ina buyuutana cawra wma hiya bicawra in yuriiduuna ila firaara qul lan yanfacakum اlfiraar in faradtum min almowt waida laa tumatacuun ila qaliila yasأaluuna can anbaa'ikum walow kaanuu fiikum ma qaataluu ila qaliila hawlahan waa hawlo munaafiqiin jihaadkoo laga cararo macaadiir cudurdaaro kanay noqotay halkay ka jaban tahay waxaasoo cudurdaara iyo asbaaba iyo mawaanica waa dhaqan munaafiqiin qad yaclam اllahu اlmucawiqiina minkum wاlqaa'iliin liikhwaanihim haluma ilayna walaa ya'tuuna اlba'sa ila qaliila qur-aanku waa cadeeyay hawlahaas dhaqan munaafiqiin wey xadiidka cabdllahi bn camni caas maxaa ka mid ahaa marfuuc iyo mawquuf waa yimide layأtiyana calى الnaasi zamaanu quluubuhum quluub اlacaajim sunathm sunaة اlacraab yajcaluuna ma aataahum اllahu min risqi fi اlxayawaan yarawna اljihaada darara wالzakaata maqrama xilli waxaa iman doona bu nab sal slam ama saxaabiguba yidhi dadku ay u fikiri doon sida acaajimta alcaajim waa aruum iyo wixii la halmaada sidaa caajimta waa maxay xub dunya riwaayo kale caajimtu adduunyaday jecel yihiin sida gaaladu iyo ree yurubka reer galbeedku iyo faranjigu ay adduunye u jecel yihiin miyay muslimiintu adduunyada u jeclaan doonaan waa qodob qodobka labaad dhaqankoodu dhaqan reemiyi buu noqon doonaa reemiyi maxaa nabi allow lagu yaqaanaa ama saxaabiyo lagu yaqaanaa waxaa lagu yaqaanaa yajcaluuna maa aataahum llahu min risqin fi lxayawaan ninka reemiyiga wuxuu helo noloshu geliyaa biil haddii maanta loo diro ood waalid iyo qaraabo remiya wax u dirto waxaa yarka ah raashin lagu soo godo xoogo sankora iyo suuqa neef ariga kaga soo iibsadaan iyo geel ama xooley waxay helaan nolol bay gelinayaan sadaqe iyo wax la bixiyo ilaahay waxay helaane adduunya noloshooda beer ku aslaaxi xoogo xayn kusoo iibo ku jeelka intay barbaxdo dayrta dambiiguu kuu daaqdo ilahay kuu fufiyo noloshay gelinayaan muslimiintuna waxay hanta leeyihiin nolosha xoogo intaas ekar baan dhisay sted baan sameeyey sanadka xisaab xirkii intaasaan faa'iidey waa adduunyo wax kastoo hantay helaan noloshay gelinaya maxaa ka daran qodobka saddexaad ay yarawna aljihaada dararan jihaadkayba dhib hana gubina waadna baabi'iseen dadkii waa dumay wax ma badbaadeen waa la rogmaday kanay noqotay yarawna aljihaada dararan jihaadkayba dhib u arkay leanna waa dhaqan munaafiqiin waazakaata makraman sadaqada iyo xoolahay bixinna qaan xoog looga qaadi ba u arkayaan war masaakiinta caawi war waxaan alla kusi wax ka bixi maxay ahayd shana koran bixiyey qaaraankan muxuu ahaa miskiin buu caan maxau canaantay shalay buu istaagahay war adiga maxaa kaa galay shalay soo istaag miskiinkan baahi baa wax u qabaan faraha ka qaad yacni wixii sadaqada ahaaba qaan wuxuu u qaadan xoog looga qaadayo sadaqa ilaahay ku leeyahay oo waajiba ah, oo xaqa oo cibaado ah oo rabbi ugu dhawaanba ooma arko isagoo indhaha kudkududa ood mooyeyso muxuu aabihiin aad dishay oo firfir kicinhaya ayuu ka hor imanhaya waxaas looma baahno marka nabigu wuxuu u leeyahay calىa shucbati min nifaaq lianna muxuu ahay karaahiyat اljihaad dhibsigiisa in la nacbaysto waxaa waaye lala dagaalamo la taqsiimiyo la duuro mujaahidiinta dhaqan munaafiqiin wey in mujaahidiinta dhaqan munaafiqiin waxay dhaheen mxua munaafiqiinta reer tabog maa ra'aynaa midla quraa'ina haaulaa'i arqaba buطuuna walaa akdaba alsunan walaa ajmana cinda اliqa maxay dhaheen nimankan quraada waa fuqahadii iyo saxaabada maxaa jira waa nimanka dagaalami jiray marka loo baahdo in la dagaalamo ragga xufaada qur-aanka yaqaan oo horreyn jiray laakiin qur-aanka yaqaanana way ku dhaqmahayeen qur-aankaa dirhaya aayadaha kicinhaya abu talxat alansaari waa inaga soo sheegna isagoo maray infiru khifaafan inuu hogaanka gostay isagoo waayeeloo tisciina sana jira cutush ah abu ayub alansaari waynu gaari doonaa qur-aanku marka ninka yaqaanuu kicinhaya marka waxay rabaan madaxdii iyo mxuu aha bawlihii muslimiinta inay weeraraan ee mujahidiinta a nimankan iyo qoraada nabigu uu bumbuunhayo ee nabigu u wado waxba yahay w maxaa jira wax ka cir weyn oo haddii wax la cunayo ka hunguri weyn oo ka been badan oo haddii la dagaalamo ka fulaysan maan arag bay dheh munaafiqiin ilahay baa ku xukumay munaafiqiin yihiin wlain saaltm layaquuluna inama kuna nakhudu wanalcab qul biاllahi waaayaati warasuuli kuntum tastahziuun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum in nacfu can طaa'ifati minkum nucadib طaa'ifa bianahum kanuu mujrimiin waa lagu kala tegay hawsha iyada amat axnaaf waxay h طacnu lmujaahidiina waa zandaqa mujaahidiintoo la duro waa zandaqo waxay dhaheen barhkood dacnu lmujaahidiin man acna yukhsha calayhi اlkufr gaalnima looga cabsanaya khatar hawsha iyada laska ilaaliyo haddaadan waxba darin hawsha ayadaa ah, reerkaada iyo bilcaamahaada iyo caruurtaada u xiiro idabna yeelo caamay qaacid ah oo fadhidu idib la noqo ayib aysan ka ahayn safka hor ha lagaa helo labadaa midun wax udheeeya ma jiraan ayib intanu axaadiida sheekh wuxuu ugu talagalay in lowyaha u naga sarsaro waxaanu axaadiida lowya ka sarsar waa taqaanaa soomaalida carruurtooda ilmaha kici waaya xilligii la gurguran la gurguran waaya ee caruurta asagoo kufici ku-ayniga intay derbiha qabsan lugeyn waaye dhaqaaqi waaye tallaabo qaadi waaye lawyaha laga sarsari jiray meesha jilbaha habar baa inti loogu yeedhay islaam aan dhaf fiicnayn ay mandeel soo qaadiyo sakiin jaban bay sarsari jirtay soo garan maysaan ya kadibna dhiig madow baa ka iman jiray cus bay marin jirtay oo waxayn jirtay maalin kadib wuu dhaqaaqi jiray ilmuhu marka waxaanu axaadiisa wuxuu imaamka ugu talagalay lawyahanuu naga sarsaro xoogo ila fadhidaa noqonay jazahu اllahu khayra xadiikaasi waa fi صaxيi mslim ciyaada bilah ilahay nifaaq naga badbaadiyo wadakara abu daawuud wuxuu sheegay raximah اllah canhu can nabiy uu ka sheegay man lam yaqdu ninkaan duulin waaba xadiidkii hore ka daran wey man lam yaqdu ninkaan duulin aw yujahis aan qabaalin oon ama bixinin nin duulahay ninka isagu duuli waaya ama nin duulahay aan bari aw mase yukhallif aan ku sii simin mid duulay fii ahli ahlkiisa bikhayrin wanaag wuu duulay rarkii iyo caruurtii buu ku sifanaya biilkooda u bixiyaa oo u adeegaa maxaad u baahantiin mujaahidkeebel waa maqan yahay walaalka waa maqan yahay aabbu u sii noqday bikhayr nin khaaina ah jiro haweenku u dabamaraya mujaahidiinta oo idadar asagu eh, mxuu ahay saqajaana kaa lagama hadlaayo aw yukhalif haaziyan fii ahli bikhayrin baa leeyahay bikhayrin waa qeyd laazim muhim jiddan ah ninka aan duulin ama nin duuloo baxay aan ama bixino on taagino on sahayda aan kala qayb qaadanin ama reerkii laga baxay aan kusii filaanin biilkoodii iyo baahidoodii asaabahu اllahu biqaaricatin qabla ywm اlqiyaama xadiidkan waciid maa bacdahu waciid wey asaabahu اllah ilaahay baa ku asiiboo ku rida biqaaricatin musiibo daahiye wey walaa yazaalu aladiina kafaruu tusiibahum bima sanacuu qaarica aw taxulu qariiba min daarihim xataa yaatiya wacdullah idan waxaa weyaan qaaricada waa almusiiba daahiya lafajabis iimaankaa lagaa gelhaya waa lagu imtixaanahaya alqaarica hadii la waa almusiiba diiniya weliba ma aha carur dhamaata iyo isla dhali weyde iyo xanuun kugu dhaca iyo xoogow seegseeg iyo adoo musallafe iyo xoogo adoo khaariqa ma aha iimaanka laga gelaya iimaanka takadana diidi mayso oo cumuumka xadiidka waxaa weya ama idlaaqiisu ka bixi maayo asabahu llahu biqaaricatin ilaahay musiibuu ku ridaa ruuxa asaga ah qabla ywma alqiyaama adoo shalay muwaxid aha baad qaarica kugu soo dhacda weeye adoo horaan muxuu ah muwaxida baad mushrig noqon adoo islaamka taageeri jiray baad munaafiq noqon xagga kalea lagu jeedinayaaba maski baa ku dhacay fanadmasa wujuhan wey damsi baa kugu dhacaya ilaahay subxaanahu wa tacaala musiibadaas naga ilaaliyo marka haddii aad ma lam geli weydo aw yujahiz haaziyan baan kaa rabnaa haddaad geli weydo aw yukhalif haaziyan fii ahli bikhayr intaaba raggaan ka weynin waxaan ka kalna iska aamusa idab yeesha afkiina ka adkaada halaydinka nabadgalo intaaba intii laga waayo haddana dacaayad iyo bararac iyo hadal xun iyo inaan ilaahay ka nixisa iyo intii alla jecel shaydaan iyo naf baktina taageertay iyo gaalo yuu la soo taagan yahay wa qaal wuxuu ka nabig sal l slam alkaasaan istaagaa balkan iska istaaga ada bilahi towfiiq